بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ربنا اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار العلم والمعرفة walaalayaal waxaynu ku guda jirnay silsiladii taariikheed ee aynu kaga warramaynay taarikh nololeedkii khaalid ibnulwaliid almakhsuumiy khaalid ibnulwaliid oo ahaa reer beni makhsuum ahaana seeftii allah ee galka la-ayd walaalayaal xalqadan xalqadii ka horreysay waxaanu kaga soo warramnay khaalid oo ka qayb galay khaswatu tabuuk duulaankii tabuuk iyo sidoo kale inuu soo xidhay ninkii markaa boqorka ka ahaa dowmat aljandal ee la dhihi jiray magaciisa ukaydir xalqadanna walaalayaal waxaanu kaga warrami doonaa haddii alla ka dhigo qaabkii ay carabtu u ridowday ee ay diinta uga laabatay kadib markii uu geeriyooday rasuulku sala allahu caleyh wasalam walaalayaal nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu soo gutay xajkiisii ugu dambeeyey waana xajka keliya dabcan uu xaje weeye ee xajatul wadaac loo yaqaano ama xajkii sagootinta ayuu soo gutay waajibaadkii xajka wuxuuna kusoo laabtay magaalada madiina almunawara sanadkii koob iyo tobnaad ee hijiriyada bishii muxaram dabadna rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu diyaariyey ciidanka usaama ibnu zayd uu madaxu yahay wiil yar oo toddobiyo toban jir ah ayaa madaxu ah ciidamada muslimiinta nebigu uu diyaarinayo sala allahu calayh wuxuuna ciidankan u diray nebigu dulka sham gaar ahaana gobolka loo yaqaano albalqa oo ahayd gobolkii ay ku shahiideen ama meesha ay ku shahiideen usaame aabihiyo zayd ibnu xaarisa iyo jacfar ibn abi aalib iyo cabdullaahi ibnu rawaxa fi gaswati mu'ta weeye dagaalkii mu'ta meeshae saxaabada waaweynee ay ku shahiideen ayuu nebigu ciidankan u diray ciidankanna waxaa kamida ah askartiisa saxaabo waaweyn oo muhaajiriina iyo ansaar bale oo ka qayb galay dagaalkii beder oo ehlu bedera oo waxaa kamid mid ahaa abubakar asidiiq radi allahu canhu waxaa kamid mid ahaa ciidamada uu hogaaminayo usaama ibn zayd askartiisa waxaa kamid ahayd cumar ibn lkhadaab cumar alfaaruq radi allahu canhu subxaan allah waa wiil yaroo toddobiyo toban jira weeye walaalayaal wiilka markaa ciidamada dhan ee muslimiinta ah hogaaminaya xilliga weliba midabkiisu uu madow yahay oo hooyadiiba ahayd haweenay xabashiyada hooyadii waxaa la dhihi jiray ummu ayman barka alxabashiya radi allahu canha waana haweenaydii soo kolkolisay ama soo korisay nabiga sala allahu calayhi wasalam markii uu yaraa ee ay hooyadii dhimatay walaalayaal ciidankii nebigu wuu diray oo xaggaas ayuu u diray balse ciidankii intaanu bixin ayuu rasuulku geeriyooday sala allahu calayhi wasalam dabadeedna markuu rasuulku geeriyooday maalin siniina bay ahayd maalintii siniinta ahayd gelinkeedii dambe ilaa in wixii ka dambeeyey maalintaasoo dhan yacni waxaa lagu mashquulsanaa sidii loo dooran lahaa madaxweynihii muslimiinta muslimiintii warkaa waxay bayco la galeen oo bayco ay kula galeen saqiifa bani saacid saxaabiga markaa abi bakr asidiiq radi allahu canhu arda abi bakr ayaa baycadii lala galay khaaska ahayd baycadii caamka ahayd ee dadkao dhan ay kasoo qeyb gelayeen guudna waxaa lagula galay masaajidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam walaalayaal maalintii haddaba salaasada ahayd gelinkeedii dambe ayaa la diyaariyey rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo la kafmay habeenkii arbacadu soo gelaysana waa la aasay oo xabaashiisa ayaa markaa lagu duugay rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddaba rasuulku markii uu geeriyooday carab baa ridowday jasiiraddii carbeed siday u dhammayd way ridowday oo gaalnimo ayay markaa walaaliyaal ay ku dhawaaqeen qolyaha qaar ridoobay waxay ku doodayeen oo lahaayeen moxamed hadduu nebi ahaa bay dhaheen walciyaadu billahi rabbilcaalamiin muu dhiman lahayn dadka qaar baa sidaa ku doodayey dad kalena waxay dhaheen moxamed nebi buu ahaa laakiin risaaladiiyo fariintii uu waday waxay dhammaatay subxaan allah waa sida iyagu hadalka u dhigeene markii uu geeriyooday marka nebiyo kaliya waxbay iska sugayeen walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin kuwaasina saasay ku gaaloobeen qolyo kalena waxay dhaheen maya ee inagu inuu maxamed rasuul ahaa waan rumaysannahay shahaadadana waanu ku dhawaaqaynaa salaadana waanu tukanaynaa laakiin zakena laguma laha islaamkana tiirkan zakada la dhahdaa kumama jirtaba sakadu waxay ahayd bay dhaheen sadaqo ama lacag uu maxamed naga qaadi jiray maxamedna wuu dhintay sake danbaanu bixinaynana ma jirto walciyaadu bilaahi rabbi alcaalamiin fartadu markaa way ridoobeena sidaasay miladii iyo diintii ay kaga baxeen dadkii carbeed walaalayaal abubakar haddaba markii uu khaliifka uu noqday wuxuu qaatay go-aankii ugu adkaayay geesinimada lahaa wuxuu yidhi ciidankii usaame ibnu zayd baan diraya oo aan u dirayaa meeshii uu rasuulku u diray ee dowladii romaanka waa in ay wajahaan markaa dhulka sham subxaan allah saxaabadii rasuulka waxay dhahday abubakr asidiiq yaa khaliifata rasuulilah khaliifkii rasuulka ilaahayo sideebaan ciidan u diri karaynaa oo ciidanka aynu magaalada madiine uga saaraynaa iyadoo magaala jasiiradii carbeedba ay ridowday dabcan jasiiradda carbeed saddex magaalo marka laga reebo inta kale way ridowda magaalada maka iyo madiina iyo daaif mooye inta kale way ridowda oo gaalnima ayay markaa caddaysatay walciyaadu billahi rabbilcaalamiin abubakar wuxuu dhahay ciidankan yaad diray waxaa la yidhi rasuulki ilaahay baad diray markaasuu yihi ma waxaad doonaysaan rasuulki ilaahay ciidan uu diray inaan anigu joojiyo hadalkiisii caan baxay ayuu dhahay ana muttabic walastu bimubtadic anigu waxaanahay mid taabacsan oo raacsan xabiibka muxamed sal allahu alayh wasalam mana ihi bidcoole bedelaya sunnada muxamed sal allahu alayhi wasalam hada huwa abubakr asidiiq abubakr iyo geesinimadiisi iyo go-aankiisii adkaa radi allahu canhu arda markaa wuxuu dhahay ciidankan ha la diro oo ha la geeyo meesha rasuulku calayhi salaatu wasalaam u dhahay ha qabtaan ciidankii markaa wuxuu isu diyaariy u diyaar garoobay inuu baxo markaa waxaa yimi khaliifatu rasuulilah abibakar ayaa u yimi usaama isagoo sii sogootinaya markaasuu usaamu ka dalbanaya wuxuu ku leeyay usaama waxaad ii ogolaataa cumar ibnulkhadaab oo ka mid a ah askartaada si aan ugu kaalmaysto oo aan ugu kaashado umuur alislaam arrimaha islaamka subxaan allah haadihi cadamat lislaam waa taa weynida islaamka madaxweynihii muslimiinta ayaa wuxuu imanayaa hogaanka ciidanka ou leeyahay ii ogolow cumar ibn alkhadaab radia allahu canhu si uu uga mid noqdo dadkan u kaashado markaa arrimaha islaamka iyo dowladda ama uga mid noqdo ra wasaaraha ama madaxweyne ku-xigeenka dowladdii muslimiinta subxaan allah dabcan usama wuu ogolaaday abubakr markan wuu lugeynaya walaalayaal cajiibka waxaa ah abubakr wuu lugeynayey usamana wuxuu saarnaa daabadiisii markaasu wuxuu leeya usama yaa khaliifata rasuulillah khaliifkii rasuulka ilaahayow fuul buu leeyahay daabada af soo fuul ama anaa degaya markaasu wuxuu leeyahy abubakar radi allahu canhu allan ku dhaartay laa tanzil ma degaysid buu yidhi mana fulaya buu yidhi oo wuxuu dhahay weliba oo miyaanan cagahayga u boodhaynaynin jidka ilaahay saacad ama muddo maxaan ugu boodhan waaye buu leeyahay lugahayga ama cagahayga jidka ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalayaal waxaa kaloo jirta markii yani usama ibnu zayd u abubakar ku go'aansaday inuu noqdo un uu fulo oo ciidankaasi uu tago saxaabada qaar baa waxay dhaheen usaamaha daba naga bedel waayo waa wiil yaroo toddobiyo toban jira waxa e, ciidanka waxaa ka ah rag waaweyn oo khibrada lo dagaalkii beder iyo dagaallo farabadan ka qayb galay markaasuu abubakar yidhi maanaa bedelaya amiir uu amiir ka dhigay rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam ana uqayir maana beddelaya nin uu rasuulkii ilaahay sala allahu calayh wasalam isagoo nool uu amiir ka dhigay iyo hoggaan ka dhigay ayuu abuubakar bedelaya ma ahanayse buu dhahay abuubakar radi allahu canhu isaga ayaa ah amiirka ciidankuna wuu baxaya dabcan ciidankii way baxeen subxaan allah muddo afartan maalmood ah ayay maqnaayeen dabadeedna nimankii roomaanka ahaa ayay markaa ku kadiyeen romaankii waxay dhaheen markii ay arkeen usama ibni zayd ciidankiisii waxay dhaheen walaaliyaal maa baalu haaulaa yamuutu saaxibuhum yakzuuna bay dhaheen war kuwan bal eega xaalkooda waaba cajiib saaxiibkoodii oo ay uga jeedaan nebigii ayaa dhintay oo geeriyooday bay dhaheen haddana waynagu soo duulayaan intii uu jidka kusii jiray marka walaaliyaal subxaan allah carabtii uu sii marayay oo dhan ciidankii usaama way cabsadeen argagax baa galo waxay dhaheen nimankan roomaanka ku duulaya magaalada madiina magaalada madiinana waxaa u jooga dee ciidan ka tira badan intan dabcanna ciidan fara badani muu joogin magaalada madiina laakiin markii abubakar asidiiq radi allahu canhu uu fuliyey amarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu ilaahayna argagax u geliyey gaaladii iyo dhammaan ciddii ka hortimi islaamka subxaan allah wa haadihi thamara taasina waxa weeye waa midhaha iyo dalaga lagala baxo marka itibaacu sunna marka qofku uu raaco sunnada rasuulka sala allahu caleyh wasalam waman yatabic qofka markaa raaca sunnada rasuulkana laa yashqa wallahi ma hogayo mana yani walaalayaal mana duugoobayo shaksigaasi walaalayaal carabtii kale waxaynu tilmaamnay in ay ridowday nebiyaa iska soo baxay markaa cid walba qabiil kastaaba nin kastoo eh, madax u ah nebinibu iska sheegtay waana cajiib walaalayaalo bani aadamku haddii ay arkaan qof markaa walaalayaal eh, shaksi markaa guulaystay eh, shaksigaa guulaystay magacay iyo markaa subxaan allah maamuuska ixtiraamkii qadarinta helay way ku daydaan had iyo jeeraan maalan tusaalan ku siinaya haddii imika uu soo baxo nin fiisigisyahana oo adduunka ka caanbaxay oo yani waxqabtay oo waxqabad u saaxiiba dadka oo dhan ama waxay haminayaan ama jecel yihiin inay sidiisoo kale noqdaan subxaan allah anaguna fiisigiis midhan baan doonaya inaan ku takhasusno hadduu mid ciyaartoy ah uu kubadda uu bilada uu soo qaado subxaan waxay wada dhahayaan sidiisoo kalean doonin inaan noqono wahaakada taasoo kale ayaa dhacday markii la arkay guushii weyneyd ee nebigu uu soo hooyey sala allahu calayhi wasalam ee uu markaa subxaan gacantiisa ay soo gudagashay jasiirada carbeed oo dhan mid kastaaba isna wuxuu iska sheegtay nebi baan ahay buu iska sheegtay iyo nebinimo ayay iska sheegteen been ah iyo been abuurada walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin waxaa ka mid ahaa dadkii markaa nebiyada sheegtay ninkii la dhihi jiray alswad alcunaysi waxaa ka mid ahaa nin ninkii la dhihi jiray musalimat alkadaab oo reer bani xaniifa isaguna nebinimo u sheegtay waxaa ka mid ahaa gabadh la dhihi jiray sajaax kuwan oo dhan waynu ka waramaynaa walaalayaal khaasatan kuwa nebiyada sheegtay si gaara baan u dul istaagina sababtuna waxa weeye walaalayaal maadaama silsilad ay tahay waxaan aynu ka waramayna silsiladii taarikh khalid khaalid ibn lwalid waa in aynu soo qaadanaa oo aynu faahfaahinaa yani waxyaalihii ama dhacdooyinkii raadka iyo saamaynta ku lahaa khaalid ibn lwalid radi allahu canhu arda walaalayaal ninka la dhahda alaswad alcunaysi baynu ku horeynaynaa oo kamid ah almutanabi kuwa nebinimada iska sheegtay wuxuu kasoo baxay nebiga oo noolbu ninkani uu soo baxay wuxuu kasoo baxay wadanka yaman yamanna walaalayaal xilligii nebigu uu noolaa ayaa diinta islaamku ay gashay waxoogaa haddaan dib ugu noqonay yeman taariikhdeedii yeman waxaa qabsaday walaalayaal xabashida ayaa qabsatay mudda ayay xabashidu haysatay khaasatanna ninkii abraha la dhihi jiray ee doonayay markaa walaalayaal in uu burburiyo kacbada ayaa wuxuu ka dhisay magaalada sanca kaniisad weyn oo qaliis la dhaho ama qulays la dhaho oo markaa uu doonaya carabta in uu kaga leexiyo in ay u xaj tagaan xajkii jaahiliga ahayd ee carabtu ay u xaj tagi jirtay bayt allahi alxaraam dabadeedna nin baa adigu ku saxarooday kaniisadii oo dabadeedna saxaradii markaa subxaan allah ku nijaaseeyey meeshii wuu cadhooday abraha waa ka qisada macruufka inuu naqaano markaa maroodiga intu soo kaxaystay doonayey ama rabay inuu burburiyo kacbada ilaahayna shimbirihii markaa uu kusoo diray shimbirahaasi markaa subxaan allah ay kambashiisa ay qaadeen oo sidaa uu ku dhintay ninkii abraha haddaba markii uu dhintay dalkii yaman waxaa la wareegay boqortooyadeedii wiil abraha uu dhalay oo la dhihi jiray magaciisa yaksuum ibnu abraha yaksuumkaasi markii uu dhintana wiil kaloo abraha u dhalay ayaa la sii wareegay oo la dhihi jiray masruuq ibnu abraha haddaba iyadoo xaaladdu ay sidaa ay tahay ayaa nin baa ka soo baxay carabtii la haystay ee reer yamaneed la dhihi jiray markaa magaciisii sayf ibnu diyazin alximyari ninkaasoo reer bani eh, ximyar ahaa ayaa wuxuu u tegey dowladda farisiyiinta markaa bershiyaanka ee ka talinaysay dalkan ciraaq iyo iiraan dowladdii markaa xilliga adduunka ugu weyneyd subxaan allah ayuu u tegey wuxuu ku dhahay xabashida naga saar wuu ogolaaday boqorkii markaa farisiinta kisra ibnu hurmus la dhihi jiray subxaan allah ama kisre la dhihi jiray barasab ayuu usoo magacaabay dhulka yaman nimankii xabashidana waa laga saaray dhulkii yamaneed waa laga saaray markaa subxaan allah carabtuna aad bay ugu faraxday waxaana badho soo magacaabi jiray boqorka kisra ee farisiyiinta ayaa soo magacaabi jiray xilligii markaa nebigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa badho ahaa dalka yaman nin la dhihi jiray baadaan nin la dhihi jiray baadaan dabadeedna xilligaas nebigu wuxuu bilaabay sala allahu alay wasalam inuu waraaqo u qoro ama u diro boqortooyada gaar ahaana boqortooyadii romaanka iyo farisiyiinta waa kii u diray boqorkii farisiyiinta kisra bnu hurmus la dhihi jiray markuu arkay warqadii nebiga ayuu dhahay muxuu ahaa ninkan magaciisii iga hor ka horumariyay magacaygii warqadii waa kii jexjexa markaas subxaan allah nebigu wuu habaaray waa ki laha mazaqa allahu mulkahu alla ha googoyo boqorka farisiyiinta boqortooyadiisii dabcanna habaarkii uu ku dhacay boqortooyadii farisiyiinta oo shan kun oo sannadood cimrigeedii ay ahayd taariikhda bani aadamka dib oo u dambayso looma arkin subxaan allah waxaana cagta mariyey khaalid ibn lwaliid almaqsuumiy sayfullahi lmasluul wayna inoo soo socotaa walaalayaal dabadeedna ninkii faris boqorka u ahaa badho saabkiisii yeman joogay ayuu wuxuu u diray wuxuu fariin buu u diro wuxuu ku dhahay laba ninoo xoog waaweyn subxaana laba ninoo xoog waaweyn intaad kaxaysid ama dirtid ninka magaalada madiina jooga ha soo qabtaan oo ha soo xidhan aniga halay keeno rasuulkii buu leeyahay boqorka farisiinta aniga halay keeno kibir iyo santaagnimo halkuu ka jiro markaa subxaan allah laba baadaam oo markaa u matalayay farisiyiinta yaman ayaa soo diray labadii nin rasuulkiibay labadii nin u yimaadeen rasuulku wuxuu ku yidhi berri igu soo noqda berridii markay soo noqdeen ayuu wuxuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam rabbigay aniga rabbigay buu dhahay rasuulku ayaa dilay rabbigiisa ninkii baadaamiya yacni boqortooyadiisii farisiinta ee ku xidhnaa waaba la dilay oo wuu dhintay subxaan allah labadii nin way baxsadeen way way cabsadeen baan ujeedaa dabadeedna waxay dib ugu laabteen baadaamkii soo diray ee barasaabka yamanka ahaa markaase u sheegeen in muxamed uu dhahay boqorkii farisiyiintu wuu dhintay baadam nin caqli badan buu ahaa wuxuu yidhi haddii warkaasi uu sugmo oo uu run uu yahay maxamed waa waa nebi ayuu yidhi haddii uu run uu noqdin maxamed nebi buu noqonaya oo nebi weeye subxaan allah dabadeedna baa u yimi ninkii baadaan in boqorkii kisra subxaan allah isla habeenkii nebigu uu sheegayay la dilay oo waxaa dilay caruur isagu uu dhalay oo waxaa xilkii la wareegay nin la dhahda yazdajar oo uu dhalay kisra ibnu hurmus subxaanaka rabbana laa xawla walaa quwata ila billah wasadaqa rasuulullah rasuulkii allana run buu sheegay ninkii baadaam nin caqli badan buu hayo wuu rameeyey diinta islaamku ayuu soo galay rasuulkuna wuxuu u daayey barasaabnimadiisii dhulka yeman islaamkuna saasuu ku galay dhulka yeman waa markuu nebigu uu dirayo khaalid ibnulwaliid almaqsuumiyi sayfullahi almasluul u diray dhulka yeman si uu diinta islaamka u baro ehelkii deganaa markaa dhulka yeman haddana nebigu wuxuu ka daba diray caliy bni abi taalib radi allahu canhum haddana nebigu wuxuu diray calayhi salaatu wasalaam rag isaga markaa matelaya oo uu ka mid ahaa markaa mucaad ibnu jabal radia allahu canhu iyo abaa muusa alashcari radia allahu canhu saxaabadaasoo dhan markaasay dhulka yeman tegeen si ay diinta u baraan dadka degan dhulkan yeman xilliyadaas haddaba ayaa waxa soo baxay habaarqabaha nebiga sheeganayee la dhahdo al aswad al cunaysi ayaa soo baxay markaa walaaliyaal dabadeedna ninkii baadaam isagu wuu dhintay wiil uu dhalay ayaa markaa meesha haystay oo la dhihi jiray shahr ibnu baadaam aswad alcunaysi wuu kusoo baxay yeman buu kasoo baxay wuxuu dilay ninkii markaa dee yeman boqorka u ahay shahr ibnu baadaam la dhihi jiray ayuu dilay subxaan allah kadibna wuxuu qasab ku guursaday shahr ibnu baadaam in gabadhii uu qabay gabadhii uu qabay oo la dhihi jiray aazaad gabadh muslimadabay ahayd hadhow tolena waan idiin sheegi doonaa insha allahu tacaala gabadhiina wuu guursaday subxaan allah gabadhan haddaba aazaad la dhaho waxay ilmaadeer ahaayeen nin la dhihi jiray fayruus fayruus iyo markaa aazaad waa ilmaadeer labadooduna waxay kasoo horjeedaan ninka nebinimada sheeganaya oo kaahin ahaa shaydaan shayaadiinta iyo falelogaiyo sixirkana waa adeegsan jiray subxaan allah nebinimana uu sheegan jiray oo wuxuu dhihi jiray markaa dee sida maxamed ben anaguna nebi aanu nahay walciyaadu bilahi rabbi muddo yaroo bila ah markii uu haystay meeshii saxaabadii waa uu eryaday uu eryaday saxaabadii meeshii way ka yaaceen mucaad ibnu jabal iyo abuu muusa alashcari waxay qabteen xadaro mowt ayay soo aadeen subxaan allah ninkaasina dhulkii yeman isaga isku ballaadhiyey dhowr bilood markii uu haystayba ayaa fayruuskan ay gabadhii uu qabay markaa dee aswad al cunaysi oo xoogii uu ku guursaday ee aasad la dhihi jiray ninkan ay ilmaadeerka yihiin aan idiin sheegayo fayruus la dhaho ayaa u tegay gabadhii wuxuu ku yidhi ninkan aanu dilno waayahay waa lagu heshiiyey markaas subxaan allah aswad alcunaysi habaarqabihii nebiga sheeganayay oo khamri intuu ka cabay markaa hurda ayuu fayrus u soo galay markaas subxaan allah dabadeedna wuu dilay dabadeedna wuu dilay markuu dilayay buu cabaaday markii uu cabaaday ayaa aazaad oo dee xaaskiisa ahayd baa banaanka taagnayd markaasa askartii banaanka iyaguna joogtay baa dhahay maxaa la uu ninkii nebiga ahaa uu la cabaadaya markaase waxay tidhi aazaad subxaan allah waa loo waxyoonayaa bay tihi waa loo waxyoonaya walciyaadu bilaahi rabb u fiirsada kadaabnimada iyo muftari waxa wey waa been iyo been abuurad wey walciyaadu bilaahi rabb maxaana ka dulmi badan qof yacni aan nebi ahayn ama aan loo waxyoonin oo iska sheegtay in loo waxyoodo xiliyadaas markaa walaalayaal nebiniyada nabiyada faraha badan ee beenta ah baa iska soo baxay nebigeenuna uu ka waramay sala allahu caleyh wasalam ninkii markii la dilay haddaba aswad alcunaysi markii la dilay ayaa nebiga waxyi loogu sheegay sala allahu calayh wasalam oo wuxuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkii aswad alcunaysi la dhihi jiray wuu dhintay subxaana waa la dilay waxaana dilay nin barakaysan markaase saxaabada waxay dhaheen rasuul allahu waayo ninkaa barakaysan markaasuu rasuulku wuxuu lahaa fayruz ayaa la dhahdaa fayruz ayaa la dhahaa riwaayadaas saasay tilmaamaysaa subxaan allah nebigu sal allahu alay wasalam markuu warkan sheegay saddex maalmood kadib ayuu isagina geeriyooday warka markaa haddaba in aswad alcunaysi ninkii nabinimada yaman ka sheegtay inuu dhintay wuxuu soo gaadhay magaalada madiina abu abubakr oo khalifa subxaan abu abubakr oo khaliifa oo ciidankii usama ibnu zayd diray oo ciidankaasi ay ku maqan yihiin ayuu warkii soo gaadhay inay xaqiiqo tahay warkii nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo ninkii aswad al cunaysi uu la dilay markaas haddana islaamkii dib ugu soo laabtay saxaabadii rasuulka mucaad ibnu jabal iyo abu musal ashcari ay dib ugu soo laabteen islaamkii markaasu haddana uu ku awoodaystay dhulka yaman uu ku awoodaystay walaalayaal walaalayaal sidii aanu sheegnay raggii markaa yacni ridoobay ninkaasaa ka mid ahaa sidoo kale carab kale oo fara badan oo qabaa'ilo fara badan oo kale ayaa ridoobay sababtaan u sheegaynaa silsiladan ugu sheegaynana waxa weeye dhammaan qabaa'ilada aynu sheegaynaya raggaa madaxda ah taariikhda khaalid ibn walid ayay raad ku leeyihiin waanaad arki doontaa khaalid ibnulwaliid oo cagta marinaya murtadiinta way soo socotaa marka marka hore waxaan doonaynaa inaynu macluumaad guud aynu ka haysanno iyo waxoogaa faahfaahin ah ragga nebinimada iska sheegtay iyo dumarka nebinimada iska sheegtay waxaa kamid mid ahaa carabtii walaalayaal ridowday qabaailkii la dhihi jiray qadafaan qadafaan ayaa kamid ahayd waxa isaga iyagoo hogaaminaya in la dhahdo tuleyxat al asadi tuleyxa ibnu khuwaylid al asadi ayaa hogaaminayey khalid baana edbinaya ninkan wayna inoo soo socotaa insha allahu tacaala kana nebinimu sheegtay kanna nebinimo ayuu sheegtay kaahina wuu ahaa falalowa walciyaadu bilahi rabi alcaalamiin sidoo kale qabailka reer kindi ayaa iyaguna ridoobay oo nin ashcat ibnu qays ilkindi la dhihi jiray baa markaa iyagana u hogaaminayay sidoo kale qabiilkan la dhahdo madxij way ridoobeen waxaana hogaaminaya aswad al cunaysi oo inagii ka waramaynay beenaalihii aswad al cunaysi sidii markaa loo dilay ee fayruusu dilay waxaa kaloo ridoobay qabaylkii reer bani xaniifa oo uu hogaaminayo musaylama eh, ibnu xabiib musaylamat alkadaab beenaalihii musaylama oo wacagta marin doona khaalid ibn lwaliid almakhsumiyi sayfullahi almasluul seefta allah ee gal kala kuwan oo dhan wayna soo socdaan walaalayaal waxa uu kamid mid ah beenaalihii nebinimada iska sheegtay waxaa kaloo kamid mid ah reer sulaym iyaguna way ridoobeen walciyaadu billah nin la dhihi jiray anas ibnu cabdiyaleyl ayaa iyagana hogaaminayay waxaa kaloo kamid a ah qabaa'ilka reer bani tamiim waxaa hogaaminaysay gabadh la dhihi jiray sajaax oo iyaduna nebinimo sheegatay dhammaan kuwaasoo dhan khaalid ibnu waliid bay taariikhdiisa walaalayaal ay saameyn ay ku leedahay wayna inoo soo socota insha allahu tacaala sida uu abuubakar u adeegsanayo khaalid ibnulwaliid oo uu khaalid ibnuwaliidna dhammaantood uu ka wada adkaanayo radi allahu canhu arda markii haddaba carabti sidaa ay u ridooday qabiil kastaaba nebinimo iska sheegtay ayuu abuubakar wuxuu qaatay go-aankii raganimada ahaa ee cajiibka ahaa go-aan lamid aanu jirin u dhahay waa in aan la dagaalamaa murtadiinta saxaabadii ayaa waxay dhaheen khaasatan cumar ibnu khadaab ayaa wuxuu yidhi oo maxaad kula dagaalamaysa soo kuwan qaar ka mida ah ay leeyihiin shahaadada ayaanu qirayn umirtu an uqaatila xataa yaquulu laa ilaaha ila allah rasuulkuna miyaanu dhihin buu yidhi waxaa la ifray inaan la dagaalamay lama intay ka qirayaan laa ilaaha ila allah abubakar baa wuxuu yidhi xaqa laa ilaaha ila allah isheeg ilaa rasuulku wuxuu ihi ilaa biaxaqiha buu rasuulku dhahay sala allahu alay wasalam marka xaqa laa ilaaha ila allah maxaa ka mid a markaasu wuxuu yidhi xaqa laa ilaaha illa allah waxaa ka mid a ah iqaamati salaa wa iitaai zakaa waa in ay salaadana ogaan sidoo kalena zakada bixiyaan subxaan allah zakadii maadaama ay diideen xaqii laa ilaaha illa allah uu ku lahaa ayaa markaa la doodsiiyey oo meel lagaga dhacay dabadeedna saasay ku noqdeen walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin murtadiin oo ay gaalo ku noqdeen abubakarna radi allahu canhu saasuu kula dagaalamay khaliifkii rasuulka ilaahay abibakar asidiiq ashujaac walaalayaal xalqadeenni inahaasaynu kusoo gunaanadi doonaa insha allahu tacaala xalqada soo socota ayaynu kaga warami doonaa abubakar oo ciidamadiisi markaa markaa ciidamo fara badan diyaarinaya madaxna uga dhigaya khalid ibn lwaliid almakzumiy iyo qabaa'ilada aynu sheegnay ragga nebinimada ee aanu sheegnay nebiyada sheeganaya ee aanu sheegnay oo markaa uu khaalid ibn lwaliid uu weerar ku qaadi doono uuna edbin doono insha allah hada wallahu aclam wbilahi towfiiq wasalaamu calaykum wraxmat ullahi wbarakaatuh